ama dabadiisa ku nool ka mid ah ilaahay weynaana subxaana wa tacaala nicamka uu ummadda siiyey waxaa ka mid a ah culummo sunniyiin ah oo dadka diinkooda oo saxiixa ugu yeedha oo bara ilaahay inuu siiya nicamkay ka mid tahay waa shiikh ku caanbaxay sunnada iyo towxiidka nashrintiisa iyo ictidaalka naxsabuhu kadalika walaa nuzaki cala allahi axada kitaabkaana waa kitaab runtii muhiim jiddan la dhihi karo marka koobaad waa axaadiis oo haabitaahu nabiga ka sugan sala allahu calayh wasalam marka labaadna mawduuc aad u muhiim ah ta'liif khaas oo loola qasdayna hadda ka hor aanan anugu arag ayuu ka hadlaa wuxuu ka hadlayaa axaadiis haabito ahoo sugan oo ka hadlaysa axkaamta gabdhaha qaangaarka ah ama qaangaarka ku dhow meeshaasoo dhan waa meel muhiim jiddan ah sababtoo ah gabdhuhu marka koowaad muhiimad gaar ahay u leeyihiin ummadda muslimka ah qof kasta gabara dhashay macallinkii koowaad gabaru ah qof aan hooya dhalin adduunka maanta ma joogo adduunka horeyna inta u soo martay waxaan hooya dhalin waa nabiyullaahi aadam inta la ogyahay nabiyullaahi aadam iyo xawaa waxaan hooyaba dhalin dhammaan banu aadamka kale hooyaa dhashay marka laga reebo nabiyullaahi aadam iyo xawaa hooyadu markaa waa mucalimka koobaade qof walbaaba uu soo mara madarasadeeda hadii markaa dumarku hagaagaan oo tarbiyo fiican ay qaataan aruurtay dhalaana ah ugu horreyday tarbiyadaas ku beerayaan oo ay ku barbaarinayaan bulshada marka aas-aas wanaagsan ayay ku soo bilaabanayaan laakiin haddii dumarku fasahaadaan fasaadkaas waxay kow ku soo bilaabayaan oo ku barbaarinayaan ubadka iyo carruurta ay dhaleen waxay noqonaydaa markaa ummaddii ummad aas-aaskii ka luntay macallin ka dambeeya inuu saxaa marka waa ku adkaanaysa ka mawduuc aada u muhiima jiddan wey ilaahay janno ha ku abaal mariyo sheikhu bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaah ilaahay magaciisaan ku bilaabaa kitaabka allaha arraxmaani naxariista ballaaran ku sifaysan allaha alraxiimi naxariistiisa gaadsiiya ciduu doono khalqigiisa ka mid ah almuqadima alxamdu mahad dhammaantiis lilaahi allah u sugnaaday aladii allihii baa mahad iskale khalaqa abuuray alinsaana insaanka calaa adwaarin xilliyaalo korkood ku abuuray xilliyaalkaasoo mukhtalifatin iskhilaafsan wuxuu ula jeedaa adwaartaas waa jamcu dawrin wuxuuna ula jeedaa insaanku mar biyo maniihu ahaa mar kalena dhiig xinjir ayuu soo maray mar kalena cad hiliguhu ahaa mar kale caruur yaroo saqiiroo caloosha ku jiroo noolu ahaa mar kale adduunkuu soo u soo baxay isagoo aan lahayn wax cilmi ah mar dhallinyaro xoog luhu ahaa mar oday duqa inuu noqdaa la arkaa marka xaaladahaas kala duwanaa ilaahay ku abuuray alxamdu mahad dhammaantiis lilaahi allah u sugnaaday alladii allihiyaa mahad iskale khalaqa abuuray alinsaana insaanka calaa adwaarin xilliyaal korkood ku abuuray xilliyaalkaasoo mukhtalifatin iskhilaafsan lixikmatin liajli xikma xikmad darteedna ugu abuuray xikmadtaasoo baariqatin xeel dheer xikmad oo aad u xeel dheer oo ilaahay ka leeyay waashhadu waxaan qiraa an laa ilaaha mid la caabudaa xaq inuusan ahayn ila allahu allah maahane waxdow keligiis allah xaalu yahay laa shariika mid la wadaagaa low allah uma sugnaan allah alwaahibu siiya lilinsaani insaanka asuurata muuqaalka qof walbaa muuqaal gaaruhu leeyay insaanka iyo waljamaala quruxda allaha alwaahibu siiya lilinsaani insaanka asuurata muuqaalka uu leeyahay iyo waljamaala quruxda walkaatibu ilaaha ku qora calalinsaani insaanka alaajaala muddooyinka mid caloosha dhexeedu ku dhiman mid markuu dhashuu dhiman mid saqiirnimaduu ku dhex dhiman mid markuu xoogaabuu dhiman mid markuu duqoobuu dhiman ilaahay baa ku qora insaanka ajalyaalka walkaatibu ilaaha ku qora cala alinsaani insaanka alajaala ajelyaalka ajalyaalka almaxtuumata ee la laazimiyey oon qof dhaafayaa jirin ama ka gaabinaya waa laazim ilaahay baa waajibiyey fa minhum insaankii hadda wuxuu ku baraa fiiri dawniyaalkii fa minhum insaankii uu ka mid ahday almayitu mid dhimanaa fii batni ummihi hooyadiis calooshiisa ku dhimana oon baan soo baxaynba calooshuu ku dhex dhimana fa minhum insaankiiuu ka mid ahaaday almayitu mid dhimana fii batni ummi hooyadiis caloosheeda calooshaas dhexeeda ku dhimana wa minhum insaankiiuu ka mid ahaaday almatwiyu mid la duubay bisaabi ajalihi ajalkiisa gogoshiisa fii طufuulati caruurnimadiisa iyo wasibaahu saqiirnimadiisa qaar ka midana ajalshiisa waxaa lagu dhex laabo lagu dhex duubay intuu saqiir yahay ku dhasho isagoo saqiir ah saqiirnimadaasu ku dhex dhimana wa minhum insaankiiu ka mid ahaaday almatwiyu mid lagu duuboo lagu laabay bisaaqi ajalihi ajalkiisa gogoshiisa fii dufuulati caruurnimadiisa wa sibaahu saqiirnimadiisa wa duriba waa la yeelay minhum insaanka xaaluu ka mid yahay baaliqun mid gaara ashuddahu adeegiisa waxaa ku jira mid xoog gaaray حب متقاري أكتب ومنهم إنسان كيو كمضى هذا من يلقى قفلكم من يحطفه موتيسا عند الشيوقة الضغن ماذا أكتب سانك قبل كمضى حب قاري صدن أفرطن ملايس قاري وقبيق حب نتكرر كمضى أنا مرفو الضغن نقضه لعدا سنة قاري toddobaatan gaaro uu iska dhimana wadurida waa la yeelay minhum insaanka xaaluu ka mid yahay baaliqun mid gaara ashuddow adeegiisa wa minhum insaanku ka mid ahaaday man gobol yalqaa la kulmaa xadfaw mawdkiisa cinda shuyuuqa duqnimada agteeda wa minhum insaanku ka mid ahaaday almarduudu mid loo celinaa ilaa ardalilcumuri cumriga midka ugu liid waa markuu isku dardaro caqligii lumo qaaraas u joogo u joogo u nool yahay وهو جارا مر اوسن اخرنا وحق قبس كريم ادونا وحق قبس كريم عقلي يا بالله ما قد عقل ليه مبت وعباد انسان اخر وحق قبسنا انا ادوني وحق قبنا ارد العمر واقفا ادوني اخر منا وحق فايديك سو جوجو جوجو عقلي يا بتغاب ومير بلا فقير نمو كلابا هيك خاصني جارا قال تعالى الى وحي هو الله الذي وامدك خلقكم من كأبرا من تراب عرق ثم من نطفة أي من نطفة مريء كذبنا المريضة نبيع إليه من كأبرا نبيع مريء وين كأبرا ثم من عرقة كذبنا ديك حنشئ ديك على ذلك أبوك دي الوريد أبوك الجلي كاسو من كأبرا ثم يخرجكم كذب الله وإنصاص عرق tiflan ey atfaalan saqiira xaalatiin hooyadii caloosheedii ka soo baxayda marka horeeto caru idinka abuur nebi aadana loola jeedo asalkeeniyo nebi aadana cara laga abuuro huwa allah alladii waa midka khalaqakum idinka abuuray min turaabin caro nebi aadana laga abuuro uma min nufatin ay min nufatin maniy manida dhibiceediyaa ah, idinka abuuray qof kastaba oo ka dambeeyey nabiyullaahi aadam iyo xawaa marka laga soo reebo nabi ciise inta kale waa dhibic meniyaha laga abo uma min calaqatin xinjir dhiig xinjiraa laga ilaahay idinka abuura oo menidii markay afartan maalin joogto kadiba waxay isku bedeleen dhiig xinjir iyadoo ku jirta rixmka hooyada uma yukrijukum kadib alla waa idinsoo saara diiqlan ey atfaalan saqiirraxaalatihiin uma litabluu uma yubqiikum alla waa idin baaqi yeela wy uma yubqiikum alla waa idin baaqi yeela litabluguu si aad u gaartaan ashuddakum adaygiina caruurtii gabara alla baaqi yeela ilaa ay adaygooda gaaraan afartan sano soddon sano ilahay idin baaqi yeela uma litakuunuu si aad u noqotaan shuyuuqan odayaal أضيال سيأبو النغطان إلهي وين وين باقي يلا أضي النبا إلى أبدارتان لحدا نشر أضيال أبدارتان ومنكم وعين كمدا من قبل يتوفى الأفسنا من قبل من قبل الأشد أشد والشيوخ انتو سن عديدي قارن او سن صدن كيبا قارن دقنمت قارن قار الأفسنا qaara la oofsana oo ilaahay oofsana wa minkum waxaa idin ka mida man gabal yutawafaa loofsana min qabl ay min qabli ashuddi wasuyuuqa xooggii iyo duqnimadii ka hor qaar la oofsanaya idinku jira walitabluquu facala daalika ilaah wuu waa sameeyey daalika dhe facala daalika bikum sidaasa ilahay idinku sameeyey litaciishuu inaad noolaataan walitabluguu inaad gaartaan ajalan muddo muddadaasoo musaman la magacaabay walitabluguuna waxay ku cadsantahay ficil maxduuf facala daalika bikum sidaas alla idinku sameeyey litaciishuu inaad noolaataan walitabluguu inaad gaartaan ajalan muddo muddadaasoo musaman la magacaabay muddo ilahay agtiisa ka magacawneed qofku inuu gaara ilaahay u baaqi yeela walacalaku waxaad mudantihiin tacqiluun inaad wax garataan in ilaahay ini soo bixi karo inaad garataana idinku haboon ilaaha marka hore idinkoo meni ah idinka dhigay dhiig oo dhiiggii lafo iyo hilib ka dhigay oo caloosha idinka soo bixiyey oo qofku doono caloosha ku dilaa kuu doono saqiirnimo ku dilaa kuu doono xoog gaadhsiinaa kuu doonaba odaynimo iyo duqnimo gaadhsiina konton sano lixdan sano gaadhsiina arrintaas waxay tusaydaay mudan tahay inaad garataan allahaasu markaad dhimataan inuu isoo noolay karo oo bacfi iyo qiyaama uu jiro inaad ku fahamtaan saasaad mudantihin waashadu waxaan qira ana muxameda nebi maxamed cabdu ilaahi addoonkiis inuu yahay wa rasuulu ilaahi ergigu soo dira inuu yahay callama wuxuu baray alinsaana insaanka iyo wljaana jinigaba alaxkaam axkaamtiiu nabigu baray axkaamta asharciyata sharciga loo nisbeeyey nabigaa dadka baray axkaamta almutacalliqata ee ku tacalluqda fii mukhtalifi atwaarihim xilliyaalkooda iskhilaafsan xilliyaalka iskhilaafsan saqiirkas axkaam ku tacalluqda markuu qaan gaari rabo axkaam ku tacalluqda qofku hadduu qaan gaaro axkaam ku tacalluqda axkaamtaas faraha badan ee xilliyaalka insaanka ku tacaluqda uu nabigu dadka bar callama alinsaana insaanka iyo waljaana jinnigaba nabigu wuxuu baray alakaama axkaamta asharciyata sharciga loo nisbeeyey axkaamta almutacaliqata ee ku tacaluqda fii mukhtalifi adwaarihim dadka xilliyaalkooda iskhilaafsan iyo wa acmaarihim cimriyaalkooda iskhilaafsan ama bacdu intaas ka gadaal fa in allaha allah أنا وأمن إيه على البشر بشرك أنعم النعمين الكثيرة فربضا بشرك إلهي وحقول من إيه من أهم فربضا وكل الدول أما بعد فإن الله الله أنا وحقول من إيه على البشر بشرك أنعم النعمين نعمين الكثيرة فربضا التي من أهم كالله تفسأ لكوبي كريم ولا تؤد أن لا تريك كريم nimcooyinkiiu wax ka sheegaa sheikhu khalaqahu ilaahay waa abuuray basharka min maain biyo xaggoodu ka abuuray biyaho mahiinin daciif ah waa biyaha merida biyo daciif ah oo qofka meeshay ka taabtaanoo iska mayraa uu ka abuuray fa jacalahu biyihii wuxuu ilaah yeelay fii qaraarin meel sugan waa riximka hooyada makiinin mutamakinin oo makansa karo meel sugan oo biyahaas makansado ceshada aa ilaahay biyihii ku shubay makiinin ey mutamakin meel makansada oo ceshada uu ilaahay biyihii yeelay waa rixmkii hooyada wa saanahu ilaahay waa ilaaliyey basharka fii dulumaatin mugdiyaal alaain oo saddexa saddex mugdi calooshuu ku jira qofki caloosha saabkan weynoo qof waa mugdi aroosha iskama dhex yaalleen riximkuu kusii dhex jira caruurta waa mugdi labaad riximka iskama dhex yaalleen mandheerta aa ku duuduuban caruurka saddex mugdi weyn dulmatu bani wa dulmatu raxiim wa dulmatu mashiima calooshii riximkii iyo mandheertii saddexi saddexdaas ka sii hoos oo saddex mugdi ah ilaahay ku ilaaliya insaanka isagaa quudina isagaa ku quudina wawahaba ilaahay wuxuu u hibeeyey basharka wawahaba ilaahay wuxuu u hibeeyey lahu basharka alxayaata nolol waruuxa naf wasuurata muuqaal wa jacalahu ilaah wuxuu basharka ka dhigay maa yasha wuxuu doonaa oo min asawjayni labada nuuc ah addakari midka lab iyo walunhaa midka dhadi صدح يا اسم مجدي كهاص وإلهي وقو كأدقى وقو أصابه قف إلهي وإن قال لي إلهي قفها وحان كأدق مجد سيقى وقو الدونة كأدقى من نويل من مجبه نبنى ويل يقروا إيابة لك الوقوين وكعالوا إلهي بشر كوقو كأدقى ما يشاء وقو الدونة ومنزل وكين لبدا النوع أذكري كان لطي أولو تاكا ندي والحال إلهي كأدقى هو بشر في بطن أمه hooyadiis calooshiisa uu ku sugan yahay walamaa takaamalad markay ku dhammaystirantay calayhi basharka korkiisa muddatulxamli muddadii uurku jirka oo caloosha uu ku jiray fii badni ummii hooyadiis caloosheeda markuu ku dhammaystirantay yasara ilaahay waa u fududeeyey lahu basharka asabiila jidkuu soo mari lahaa jid cidhiiri ah ayaa ilaahay soo marsiiyey insaankaas weyn fakaraja waa ka soo baxay minhaa wadadaasu ka soo baxay sabiilka loo celina walxaalu soo baxay laa yaxrifu uusan garayn shay caruurku markuu dhasho wax uu yaqaan lama arko magaca hooyadiis ma yaqaan iska da wax kale cilmi kale warkiisba da magaca aabiis ma yaqaan wax uu fahmayo lama arko isagoon waxba garayna ilaahay banaanka u baxay فخرج إنسانك وقصوا بحي منها وطرس والحال هو إنسانك لا يعرف شيئا وصل شيء جرين إلى هذه المعمورة الدنيا أصاب أصبح معمورة والدنيا إلى هذه المعمورة الدنيا أصاب أصبح كما قال الله تعالى سيدة إلهي والله الله أخرجكم وحين كسبحي من بطون أمهاتكم هو يمكن على رهده halkaas alla idinka soo bixiyey laa taclamuuna shay-an waxba xaaladna oqon hal shay idinkoon oqon aa ilahay idin soo bixiyey laakiin ilaahay raxmadiis fiili wuxuu u yeelay insaanka wixii uu wax ku bara lahaa wa jacala lakum alla wuxuu idin yeelay asamca maqal dhege aad cilmiga ku dhegaysataan walabsaara aragyaal aad cilmiga ku fiiridaan wal qalbiyaal aad cilmiga ku garataan لعلكم تشكرون إنك شكرتان درتي إلهي هو إنا سبحانه وتعالى على عروشه مكو كنسوا سبحانه وحبا ما أدنان أخوان فرشي لا دين ولا أدنية منك ما أدنان قريب مركي وإن سابعي الله وقال إيه يا لي أبو أبوحكم مقشان إن أبو أبوحكم في ردان قلبي أبو أبوحكم قربتان سبحي ذو وضني علمي للقو قاري تاسم إيه حال الرغي إلا إلهي كو شكرتان نعمة تاسم إيه fakhalqa ilaahay wuxuu u abuuray lahu basharka fii ummi hooyadiis dhexdeeda arracfata turid iyo waraxmata naxariis hooyadii qalbigeeda ilaahay wuxuu kuu gelshay inay kuu turto inay kuu naxariisato ilaaha qalbigeeda ku beeray ilaaha qalbigeeda ku beeray adiga korkeedaad ku hurda iyadu waa soo jeeda waa qadee aday quudin aday wax ku siinin iyadoo gaajoon ilaahay baa kuugu beeray oo kuugu abuuray naxariistaas ilaah kuugu abuuray waadara wuxuu u darariyey ilaah lahu basharka sadyaha naaskeedii naasaheeda ilaah caana kuugu soo shub fa shariba insaanku wuxuu ka cabay minhu naaskii labanan caano naafican jirka anfaca uma akala basharkii wuxuu ka cunay min risqi ilaahay risqigiisa xaggiisa tacaala allah wuu sarreeyaahay wataracraca wuu koray waa koray basharkii wa jacala wuxuu gudagalay yakburu inuu weynaanaa shay-an fa shay-an in yar in yar tartiib tartiib adiga xalay hadda waxbaa kugu siyaado mana taqanin intuu legi ah. dadka dhalinyarada koraaye habeen war waxa dhacda waxay ku darmaan duu caafimaad مالك نخذ لكن قدرك كوب ضربه ما فهمك مرك دور برود لا اسكو دارا لفهمها وحنا سلا قفكي ولي بتحمقنا عايز آه، لو انت ساكو درن قاب هذا ابو فهمين الغو كورين والهي وحساس كو كورين قو معموله وترعرع واكر انسانك وجعل وحو غدا قال يكبر انه وينانا شيئا فشيئا ان يرئ الى ان بلغ الى كان جاري watajaha uuna ku soo jihaysmay ilayhi basarka xaggiisa qalamu takliifi qalamkii oo takliif intuu yaraa intuusan waxgarayn dembi loo qorimay laakiin markuu qaangaaro waxaa ku soo jihaysma markaas in malaa'igtu wax ka qorto oo hadduu dembi sameeyo loo qor kaasaa ku soo jihaysmay walamaa wasala markuu gaaray basharkii ilaa haada وبلغ إنسانك مركو قاري أشده أديجيسا فحق وحواجبك عليه إنسانك أن يتعلم إنه برطه الواجبات واجباتك واجباتك المتحكمات إيه كل لازم عليك كركيس إلهي النعم كاسوسيي دقو إنطاء قلبي دأداس سوسو قارسيي انتو سوح قرين دم اللو قرين ما مرحب انت سوء قاري waajib waxaa ku ah inuu barto axkaamta saaran waxa ilaahay ka doonayay amray waxa ilaahay u diiday ka xarimay waa inuu barto waajibay ku waajibay ku tahy muadiyan xaaluu gudanayo lahaa waajibaadkaas calaa minhaaji nubuwa dariiqadii nabiga axkaamta ilaahay saaray tawxiidka bahaarada salaadda soomka sekada xajka jihaadka birulwaalidaynka silaةularxaamka alamru biاlmacruuf wالnahyu can اlmunkar waغayriha min alwaajibaat axkaamta ilaahay saaray intaa barto sidii ilaahay u amray inuu u guto saasaa laga raba saasaa laga raba wadalika cilmi barashadima yaxtaaju wuxuu u baahan yahay ila اjtihaadin dadaal wa tashmiirin xanjeerasho fii alabi cilmi cilmiga dalabkiisa lagu dadaalo cilmiga annaafici ee waxbaraa iyo walqasdi ujeedo asaxiixi saxiixa tujaaha alkhaaliqi allihii abuuray xaggiisa khaaliqa almuncimi ee u nimceeyey wahumaa dadaalka iyo niyada wanaagsan qudbu raxa sacaada liibaanta dhagaxshiidkeeda tiirka uu ku wareegayo wey fi daarayn addunya aakhira mar haddii ilaahay uu da'daas ku soo gaarsiiyey waa inaad barato wax alla kugu waajibiyey ood ku gudato dariiqii nabiga sala allahu calayh wasalam taasaa laga rabaa alcilmu waalcamal taasuna waxay u baahan tahay dadaal oo camalkii aad samaydo ood cilmigii naasica barashadiisii ku dadaasho iyo niyo wanaagsan alcilmu waalcamal dadaal waa inaad la timaado oo camalkii ah oo waxaad ku dadaalayda ay kow tahay cilmigii inaad barato iyo niyo wanaagsan oo ikhlaas oo ujeeddadaad wax u baranayda ay noqoto inaad garato waxa ilaahay jeceliyoo raalli ka yahay si aad u samaydo إن عاد جربته وح إلى هاي النبي يكود دي يصير دوقة فوجات نيفي عن وإخلاص إخلاص عمل أو متابعة عمل أو متابعة بريك ما دي وافق صن إيه نيو ونكسر إخلاص لما لا صن والليبان تأذني الليبان تأخر وحلو جار متابع بريك ما دي ينقف كوسعود أو عمل كوسامي إيه نيو ونكسر إخلاص عمل إلهي درت سكين oo isleeyahay alla raalli ha kaa noqdo marka wadaalika cilmi barashadii iyo camal yaxtaaju wuxuu u baahan yahay in cilmigii la barto oo lagu camal falo yaxtaaju wuxuu u baahan yahay ila ijtihaadin dadaal iyo wa tashmiirin xanjeerasho inuu u tafaxayto qofku fii alabi cilmi cilmiga raadintiisa cilmiga annaafici waxtara taas waa camal يو القصد وجهده الصحيحة الصحيحة واخلاص تجاه الخالق الله خالق حجي سوره جهز خالق المنعم ومن الحي وهما علمك يا عمل قالوا علي كرم وهما علمك يا عمل فحكروا له علينا وهما الاتباع والاخلاص النبي طريقي سيلو سخدو قصد وناك اكسن لو سخدو والله وهما الله راس العلم والعمل قطب راحه السعاده ليبانتا شيت مرهده تيرك اي كو تاغنت وي ليبانتا دغ شيتك تيرك او وريجا وريغيو معناها تيرك الليبان الدنيا آخر والعلم الصحيح والعمل الصالح والغرض وهما علمك يعملك صالحا قطب الراحة السعادة الليبان تبقشيك كيدو تيركو كوريك ويفد دارين الدنيا آخر ولما كان مركوا هذا جنس الأنثى ددك جنس قودة أضعف متك بنيتا بنية حقا اسمها شرك حقيسي وان كان كناقصا دين الحق دينك وعقلا حق عقلك من جنس ذكر لبك جنس جودة على ما سيدي اقتضت أي كنت فيه ماذا حكمة العليم الله حكمة بلان حكم الله علمك بلان حكمة ديس الحكيم أي حكمة بلان ومصلحة الجنسين لبك جنسي مصلحة جودة كما يرشد إليه سيدو كوهنونين يا الشرق الشرقك harciga aصaxiixu صaxiixa ah iyo wlcalu caqliga caqliga arajiixu ee miisaanka badan wuxuu leeyahay jinsiga dumarka iyo jinsiga ragga xagga abuurista waxaa tabar yar jinsiga dumarka isku qaabba ilahay uma abuurin ilahay waa alla xikmad badan ninka qaab u abuuray jirkiisa xidido iyo iyo xoog siyaa wax uga muuqda دمر كنا قاب كنا يقولون الكلاء إلهي أبو رم اسكو قاب أبو رم كونا باب كنا هو اسكو شقو مركا لبيض مركا إلهي أمد بقاب أبو رم أمد بشقو ده آه، رجي شقوين على رب دفاع دينك يضبط يجهاد أيها قال لك واجب دمر هو واجب يقول يجب تعبورت التربية اللي هو واجبنا فيري فهي اسكو قاب أبو رم نبق إنه عروت هاي قال لك رب من كان ديل يوصل شقي صار لنا رب مرقى إلهي وين أسرى من تقاب أوري من وربنا وقدر الشقاء مناسك أو قبك كورا مركا قال هذا وحي إلهي جنسي جان جنسي سبقابا إلهي بقو أبوري هلودن قبض وين بيلك آه. وحكر يا ديلي بيلي عيدا كأرب لولا الاسفير أربان بيلك الله يسكد درسل ها والله يسكد درسل فيني مبدأ قال هذا متقارب حكيني منه هل لو ذا حناليني إلى هين قاب كاسب أما أبورين ما هو أبورين وحيلين قبار أسكرية لا ربا يقول أسكرية الله بدون عيدا كوين كورا قيب قلع تصروا القاطان إلى هين قاب كاسب ما هو أبورين قاب إلى هين بقو أبورين يقول أي خرانك ولما كان مركو هذا جنس الأنسى قبل جنس جيسي أضعف مدكة تبرير بمية حقا اسمها شركة حقا اسمها وان قص كان ناقصا دينا دين تولا ناقصا وحنا كده حديث كما بين حال كده مثلا waxa dhici karta gabadh iyo muslimad ah oo gabar hanuunsan oo toosan ah ramadan maalintii aan wax ka baaro kale lahayn inay cuntadeeda iskana cunto salaadna aysan tukay kuna dambaabin ah dhiig caadi marku ku dhaco fiir taas way nuqsan waa qaangaar soddon sano jirta labaatan sano jirta afartan jirta mana tukaydo mana soomaydo نقصان الدين تلا شيء قام يدرس وعقل حتى عقل نقصان عقل أنا واحد فهم إلهي وين مرقاتك لبض مرقة غير فإن لم يكونا رجلين فالرجل ومرأتان لبض مرقة آه، إلهي وقل كلام من دقي مرقاتك هذا حالني فاسنا وعقلك وشيء فاسنا ما بقى أفصل وحي كان ما قسيهم من جنس ذكري لبك جنس قوده calaa maa sidii iqtadad ay keentay fiihi maaga xikmat lcaliim allaha cilmiga badan xikmadiisa alxakiimi xikmada badan wa maslaxat jinsayn labada jinsi maslaxadoodu saasay keeni haddii la yidhaahdo labadooda ha isfeer ordeen ha wada xamaal tageen yaa tarbiyayna ubarka guryuhu waa fasaadaya marka maslaxadda banu aadamku waxay ku jirtaa sida gabadhan boqorad ha ahaato gurigeeda ha joogto dhiig lagama rabo qarash kale lagama rabo wax la cuno lagama rabo wax la isku daweeyo lagama rabo guri lagu noolaada lagama rabo xilka saaran waa inuu gurigan caruurta ku koriyo ku tarbiyeeyo gogasha dhigto cuntada diyaarido meeshaad ku kar bal mararka gobol haddii fursaddu ay ogolaato waxaa la leeyahay qaadin cuntada u kariyo dharka u dhaqaha loo samay ilaahay rasuulka karaamee fiiri ayagu waxay leeyihin inta sugaan qaataa reer orod markaasay bal haddana fiiri banu aadanka fasaadkiisa ha reer orodo ninkoo biil ha raadiday waxay ka dhigayaan inay iyada u doodayaan gabadha ooy gabadhii maslaxadeeda iyagu wadaanay ka dhigayaan xumaantiiyay wanaag u tusayaan iil iyo dhibki saasay ka dhigayaan marka maslaxadda dadku waa sida ilaahay jideeyey kamaa yurshidu siduu ku hanuuninaya ilayhi maagaas aau ku hanuunia dadka diin qalloocan uy oo dumarka dulmiyey ah, nisaa-iyiinta kuwa dumarka loo nisbeeyey wuxuu ka hadlaa gaalada iyo dadka fakerkooda raacay oo u ololeeya dumarka in guryaha laga soo saaro baarlamaanada ay dhex taagnaadaan xaqa dumarka xuquuqda dumarka uquuq ay ku qaynayaan xuquuq dumarna maahane waa fasahaadin markii horeta gaalo dhaxalka xumale gaaladu iyagaa dhihi jiray dumarku dhaxalka xuma leh noloshaha lagu aaso iyagaa dhihi jiray ilaahay markuu diin soo dejiyey qawiim ahoo toosan oo boqorro laga dhigay gabdhihii guryaha lagu ilaaliyo ayay waxay rabaan haddana inay horay u rideen oo yidhaahdaan huteellada ha dhex boodeen ragga ha tunteen hadhow dariiqyada iyagoo yaallo qamro ka dhegeli ha laga soo qaado ha lagu arko ilma aan aabahood loqon iyagoo sita ha la arko ah. meel baran ha taagnaadeen ragga agtooda ha xusul duubeen garabka ha ku hayeen rag ajnabi ka ah. dulli iyo dandahay la doonayna soo ma jeedin diintii allay dadka utusayaan inay qalloocanta oy leeyihiin hadday ku dhife karaan waxay leeyihiin diinta islaamku dadku waa dumarka waa dulminay hadday meesha muslimiintu ku badan yihin ishaadaan kelmaddaas lama dhihi karana maxay leeyihin ma taqaana waxaa diidan xuquuqda dumarka wadaado aan diintaasi sax u fahmin iyo odayaal dhaqameedyo caade hore ku socda aad diidan ay leeyihin wax la yaable bal fiiri gaal aan islaamnimo wax ka ogon ama qof muslimad ah waa gabar muslimada ama nin muslima oo haddii la yidhaha arkaanta islaamku waa imise ma yaqan inteeda magacaasun islaamnimadu haystaa laa ilaha illa kuugu dhawaaqa wax badanoo kale ma hayo yurub iyo maraykan wax ku soo bar jaamacada islaamiya wax kuma soo bar masaajid muslim wax kuma soo bar xalaqaad masaajid wax kuma soo bar qofkii nuucaasa wuxuu leeyahay caalimki diinta islaamka ort wuxuu leeyahay waxaa diidan axkaamtaas wadaado aan si fiican wax u fahmin oon diinka sax u fahmin iyo odayaal dhaqameedyo sidaas darteed waa in la wacyigeliyaa culummada culummadaa la wacyigelinayo ogow yaa wacyigelinaa gabdhaha yurub ka yimid iyo maraykanka waa in la wayigeliya dhowr goro kahor markay dhahayen sooma waa in la wayigeliya culmada iyo odayaasha markaas in la waariyaa la rabo waxa lagu wayigelina waa afkaarti gaalada marka ir waa la qalbi ilahay wayna qole fasaluu ahla dikri in kuntum la taclamuun dadkiina caamada idinka mar haddana culmahan wax weydiiy ayaguna ay leeyihiin caamada wa la weydin culmada hala wadiinay arinta sidaan alla sheegaya dabagedinay sidaasay uhadlaya lamaa kaana amru arinkii haakadaa sidaas markuu noqday u yihi shiiku lamaa kaana amru arinkii haakadaa sidaas markuu noqday aafartu waxaan doortay an ajmaca inaan soo aruuriyo arbaciina xadiian afartan xadii afartankaasoo fii ma mawduuc ku saabsan yahummu muhiim u ah annaahizaati kuwa ku dhowaadeen lilbuluuqi qaangaarka gabdhaha qaangaarka ku dhowaadeen iyo wallaati kuwa aad ragna gaareen albuluuqa qaangaarka oo min axkaami diinihina diinkood axkaamtiisii ka mid ah. waxaan doortay uu yidhi afartan xadiis oo gabdhaha yaryare qaangaarka ku dhow intaan gaalab fidmayn intaan gaalab raac fidmayn aan waxaan ku talagalay in lagu tarbiyeeyo diinka alla u soo dejiyey khaaliki ayaga abuurtay diinkuu soo dejiyey nabigii loo soo diray sal allahu calah waslam ee naxariista badnaa diinkuu dadka soo gaarsiiyey diintaas in lagu tarbiyeeyo si aan gaaladu maskaxdooda ugu cayaarin lamaa kaana alamru arrinku haakadaa sidaas markuu ahaaday aafaartu waxaan doortay an ajmaca inaan u soo aruuriyo arbaciina xadiian afartan xadiid afartankaasoo fii maa mawduuc ku saabsan yahumu muhiim u ah oo qusaynayo annaahizaati kuwa ku dhowaadeen lilbuluuqi qaangaarka iyo wallaatii dumarka aad ragna gaareen albuluuqa qaangaarka oo min axkaami diinihina diinkooda axkaamtooda ka mid a ah. muxuu saas shiiku u yeelay wuxuu yidhi cilman ogaal dartiis ayaan u doortay cilman ogaal dartiis bianna tarbiyatahunna dumarka in lagu tarbiyeeyo calaa haada diini diinkan alqawiimi toosan diinka alla soo dejiyo in lagu tarbiyeeyo fii gaayati alahmiyati muhiimadda meesha ugu dambaydu ka jooga waa arrin aad u muhiim ah in gabdhaha diintooda lagu tarbiyeeyo fardan qofkay muhiim u tahay oo qofku naari uga oo bulshada haddii gabdhuhu hagaagaan macallimiintoodii waa hagaageen caruur fiicanay soo saaraya laakiin dumarku markay fasahaadaan bulshada way u dhammaatay saas darteeda nabigu sal allahu alay slam wuxuu noo sheegay yahuudda kirishtaanka maraykan reer yurub kulli maxay la fasahaadeen ina awala fitnatin fii bani israa'iil kaanat fi nisa reer banu israiil wix ugu horreeyey markay fidnoobayeen yahuud iyo nasaara دوما كحجوري كفيدوني دوما هو معلم في كوبر دايت فسهادا بشرة صنوة فسهادة ماركا هو مهم ومن شيء أخرى دين عقره إن تعليمهن الدمر كوحلة بريدونه وتربيتهن هي إن لغو التربية على دينهن الدين كوده قد حبا وحكوب بريه عليه أرنكاس أشاره الله شكرا دي إلهي شكرا سيدة ربك تسكبه بيه dumarka wax la baro lagu tarbiyeeyo diintooda wa min jihatin ukhraa dhinac kale ina tacliimahunna dumarka in wax la baro wa tarbiyatahunna in lagu tarbiyeeyo lagu dhiso calaa diina diinkooda qad xadda calayhi waxaa ku booriyey ashaaricu allaha sharciga soo dejiyey wa anaada wuxuuna ku xiray bihi arrinkaas alfalaaxa liibaan fi daarayni adduuniya aakhira lagu liibaano adduun iyo aakhiro lagu liibaana waxa alla ku xihay dumarka in diintooda la baro laguna tarbiyeeyo nadaran fiirin uu fiirinaa shaaricu ilaa annahunna dumarku ummahaatu ajyaali jiilyaalka hooyooyinkood weeye jiilyaalka alqaadimati soo kora jiilalka soo korayo soo socda ayaga hooyo u ah jiilyaalkaasoo abbaali ummati ummadda geesiyaalkooda geesiyaalka ummadda ee waxa weeyaan macallimiinta noqona ee siyaasiyiinta noqon doona ee ganacsatada noqon doona ee culummada noqon doona ee mujaahidiinta noqon doona jiilalka soo socdoo dhan yaa hooyo u ah hooy dumara hooyo u ah marka waa in dumarkii diin lagu dhisaa si ay ubadkay soo saarayaan diinta ugu baraan wa murabbiyaatu kulli fardin qof kasta waa kuwa tarbiyeeya hooyooyinku qofkaasoo min almujtamaci mujtamac ka mid qof kastoo mujtamaca ka mida ah, yaa soo tarbiyeeyey hoy wa murabiyaatu kulli fardin qof kasta waa kuwa tarbiyeeyo min almujtamaci ka mida ah. walmucallimu marka shiikh kasta ustaadka jaamacadda ustaadka madarasada macalinka qur-aanka dhammaan dadka wax tarbiyeeya waxay iskugu jiraan khaain iyo mid waa qof wax uu gudbinaaba ama waa yaqaan waa hakana ama ujeeddadiisu waa adduunyo ka hel ee qofkaan aad badbaadidid adduun aakhira maaha naasixa waa qof shaqada uu qabana aqoon u leh maadada uu ka hadla ama cilmigu akrina waa yaqaan si daacadnimaahon kala har lahaynaba u gudbina dadkana wuxuu la doonayaa nacfi adduuniya nacfi aakhira qofka wuxuu rabaa wanaag adduun wanaag aakhira inuu gaarsiiyo dhibaato adduun dhibaato aakhirana uu ka badbaadiyo qofkaasaa leedaa naasix wlmucalimu mucalimka annaasixu ee daacadda wlmurabi qofka dadka tarbiyaynaa alfaahimu ee garanaa oo wax fahmaa yudriku wuxuu ogaanaa oo garanaa sihaama alacdaa cadowyaalka leebabka ay soo ridayaan leebabka ay soo ridayaan xuquuqda dumarka xuquuqda caruurta dumarka xuquuqda dumarka xuquuqda caruurta waa liibad shaydaan ay soo ridayaan marka mucalimka iyo qofka murabbiga ee naasixiinta ah ee fahmaya cadowga liibabkooda waalmucallimu mucallimka annaasixu ee ummaddiisa u daacadda waalmurabbi qofka dadka tarbiyaynaa alfaahimu ee waxgaranaa yudriku wuxuu og yahay sihaama alacdaa'i cadowyaalka liibabkooda tujaaha banaati ummati ummadda gabdhahooda xaggooda ay ku soo ridayaan leebabki ay ku soo ridayaan gabdhaha ummadda fa yuqaabilu wuxuu marka ka horgaynaa macalinka daacadaahu bitarbiyatihi tarbiyadiisuu ka horgaynaa tarbiyada alhaadifati ee meesha loogu talagalay ku dhacaysa hadafay leeda meel ay rabtaa waxay rabtaa gabdhaha caqiidadooda inay ilaalido cibaadadooda inay ilaalido akhlaaqdooda inay ilaalido fahamkooda inay ilaalido waa tarbiyo hadafeeda oo meel tooganayda fayuqaabilu mucalimkaas wuxuu kala hortgaa wuxuu ka horgeynaa kala hortegaa bitarbiyati tarbiyadiisa alhaadifati ee meesha loogu talagelay ku dhacayda asaxiixati ee saxiixa ah amaama haadihi lmacrakati dagaalkaas hortiisa dagaalkaas gaaladu ay ku hayaan gabdhihii ummadda dagaalkaasuu kala hortegaa marka tarbiya sax wayasuddu wuxuu awdaa oo daboolaa uqratan furin furintoo min tilka uquuri furimahaas ka mid a ah. uqradu waa meesha daloosha dana waxaa loola jeedaa meesha cadowgu ka soo gelayo aagga cadowgu ka soo gelay cadowgu وقرب اقتصادك يا تقارح إنه فسادي وفرن وماذا لو شاء الله إلا أودي وقرب أخلاق ده أبوه تأيو باب إيو مدة دمر تأيو باب إيو وقرب أمنك إيو باب إيو وقرب مالك أمد الدنيا آخرة أي وكد وعويا أي كونا سنالها مالك السيد وراك قال الدنيا آخر إنه كفسادي ورب حليو ما مالك مالك سوى فرن وآخر aagaasoo la rabay ciidan ku filan in la diido u fiirso tacliimtii dhaqaalihii caafimaadkii amnigii dhammaan waa furimo waa aagag aagaas aa raba culamo ku filan meel walbaa furin walba ciidan ku filan meel dhaqaalihii waa meel in la awdo oo laga ilaaliyo fasaadka cilmigii iyo tacliimtii waa la fasaadina waa in laga ilaaliyo oo dad aqoon ula la geeyo difaaci iyo amnigii kulli waa fasaadinaya وفسادنيا مركز قطعها إذا عدها شرم الله ترفيش الندى وحل لو بسوا دينا بقال قاسم قرر ومرك وفرين وحيكو آدان ورفضا إليه أودان معلمين في القرآن كوة إسكوال الله كوة جامعة إلو مالا مثال جدا دمان إنت تعليم تكهبش متوالبا وإنه أجيه إيه عدو جاسو وصائش إطريقية أديكتنه waa inuu marka difacaas u xiro oo cadowga ka xiro oo ka badbaadiyo ummadda taasaa la rabaa kaasaana macallin saxa ah wayasudu wuxuu awdayaa oo daboolaya macallinkaasu uqratan dhufays ama furin furin wey waa meel daloosho cadow ka soo galo furintoo min tilka uquuri furimahaas ka mid liyuasisa si uu u aasaaso aasaaska ugu dhigo lainata ilaax wey hagaajinta bulshada la hagaajinaa bulukeetigeed si uu aasaaska ugu dhigo bulukeetigaas min tilka albaraacimi ubaxyaalkaa soo koraya si aasaaskooda loo hagaajiyo bulukeeti wanaagsan loogu aasaaso kee yanjuuna si ay u badbaadaan dumar min tilka alfitani fidnooyinkaa si ay uga badbaadaan وينقذنا سي أي الضمر كي أبت باديان أولادهم عروتهم أيه انتبت بادان كذب عروتهم أبت باديان من الضلال الضلال نكبت باديان شي غوري ولا ما رأيت مركان أركي تقا أصل والدين والدين تبتعوده وتضاط المربين تبتل واحترف بيئيه كتباهي بأي كتباهين tijaaha tacliimi lmuraahiqaat gabdhaha qaangaarka ku dhow tacliimtooda xaggooda maa shay la baro yastaqbilna ay soo qaabilayaan oo min waajibaatin waajibaad ah wa mas-uuliyaatin mas-uuliyaad ah saaractu waxaan u degdegay ilaa jamci haadihi lmaaddati maaddadan inaan soo aruuriyo dalaban anoo ka raadina minallaahi alla xaggiisa tacaala waa sarreeyaahe adtawfiiqa waafajin wasadaada toosnaan وثواب أجر بريشيغو ما كانتي والدينتي oo ka dib dhacay inay gabdhahoodii baraan waajibaadka iyo mas-uuliyadda ka dambaydo ka dib dhaceen ka fakeri mayo inay xoogaa xisaaba baraan waa dhici karta inay ka fakeraan ama xoogaa ay fartaa baraan laakiin mas-uuliyadda gabadhan ku soo socoto hooyo inay noqotaa la rabaa xaqeeda garato xaqa ninkeeda garato intaas ka horba xaqa ilaahay garato caruurteeda xaqiida garato deriskeeda xaqiida garato ummadday la nooshahay xaqiida garato waxaasoo waajibeed iyo mas-uuliyadoo ku soo fool leh inay baraanba waalidiinti waa ka daaheenba ka daaheen taasaan arkayo murabbiyaalkii macallimiintii qur-aanka macallimiintii iskoolka macallimiintii jaamacadahana qaar badan waa ka daaheen inay waajibaadkaas baraan gabdhaha walamaa raaytu markaan arkay taqaacasa waalidiin waalidiinta inay ka daaheen wa tabaadu almurabbiin murabbiyaalka kuwa wax tarbiyeeyana ay ka gadaal mareen oo ka soo daaheen tijaaha tujaaha tada waana la godi kara waana hoos dhigi kara tijaaha tacliimi lmuraahiqaat gabdhaha qaangaarka ku dhowaaday in la baro maa shayga yastaqbilna ay soo qaabilayaan waxa ka dambeeya oo min waajibaatin waajibaad wa mas-uuliyaat uuliyaati mas saaractu waxaan u degdegay ilaa jamci haadihi اmaadati maadadan in aan jamciyo oo aruuriyo maadadan oo ah axkaamta ku saabsan gabdhaha qaangaarka ama se qaangaarka ku dhow baalidan xaalan ka raadinayo min allahi alla xaggiisa tacaala alla wuu sarreeya atawfiiqa inuu iwaafajiyo sida saxda ah. wasadaada toosnaan inuu istoosiyo wahawaaba ajar iyo waan yajcala inuu ka dhigo camali shaqadayda haadaa oo kan ah min alcilmi cilmigii mid ka mida cilmiga almuntafaci bihi lagu nacfiyo cilmiga albaaqii ee hara cilmiga albaaqii uu haro aharu raadkiisa bacda markaa dhinto ka gadaal cilmi muslimiintu ku nacfiya ilaa qofku markuu dhinto ajarka u socdo waxaa ka mida cilmi lagu nacfiyo hadduu ka tago saailan xaalan ay midkii weydiisanaye kula man qof kasta واستفاد كفا إذا يسمينه كتاب كان أن يتحول لي إنه إلهي بريد يدعي الدون كإلهي أكفحفيه قبل الله فيه قيامه الله فيه كل ولوالدي اللي بدأ إذا والدنا أدعي ولمشايقه المدى إصابة في علمه أدعي ولأحبابه طبق عن شعله أدعي ولجميع المسلمين أدعي انتعطنا وحقوق ده شيقه فوض البركة almru arinku haadaa kaas aan idiin sheegay wey was'al llaha allah waxaan weydiisaa tacaala allah wuu sarreeyaahe an yahdiyanii aniga inuu ihanuuniyo oo dariiq xaqaa igaransiiyo ina waafajiyo wayahdiya bi anna dadka igu hanuuniyo ta aniga marka hore ihanuuniyo kadibna uu iga dhigo mid sabab u noqdo dad inay hanuunaan wa an yuslixanii aniga igu islaaxiyaan ilaahay weydiisanaa wa yuslixa bi anigana uu dad igu islaaxiyo oo dad sababtay ku islaaxaan وأن يحفظ إلهي إنه ريان ويديسا للمسلمين المسلمين تدينه الدين كودة الذي دينك هو عصمة أمرهم أرن كودة إلالين تيسا إنه ألا ولي ذلك أرن كاسوا مدك معمولة والقادر عليه وأن مدك أودا وآخر الدعوانا بريضا إنك نمضا بيا عن الحمد أنه شانية الحمد مهاتنا ما ينتسم الله إلى إسونا الله رب العالمين عالم كرأسه برباري وصلى الله وسلم على نبينا محمد waalihi waasxaabihi ajmaciin wa kataba waxaa qoray axmed ibnu maxamuud ibnu muxamed fii madiinati muqdisho magaalada muqdisho xarasaha allah allah waardiyey oo acdaada allah ka ilaaliyo maalin talaada afar iyo labaatankii bisha shacbaan kun afar boqol soddon iyo toddobo hijriyadii nabi muxamed nabigii la doortay calaa saaxibihaa afdal salaati wa atamu tasliim